أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suurati albaqara casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo sagaashanaad ee suuratu lbaqara ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kula dagaalama aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamayaan kuwaa la dagaalamo jidka alla kula dagaalama walaa tactaduu ha xadgudbinina in allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo kuwa xadgudbo allah subxaanahu watacaala ma jecla eh aayaddan waxaa jiri jiray eh, kaana fi ibtidaa-i lislaami islaamka bilowgiisii hore amara allahu tacaalaa alla wuxuu amray rasuulahu sala allahu calayhi wasalam rasuulkiisa bilkafi can qitaali اlmushrikiin inuu ka joogsado gaalada dagaalkooda mushrikiinta uma lamaa haajara ila lmadiinati markuu madiino usoo hijrooday amarahu biqitaali man qaatalahu minhum wuxuu amray gaalada kuwa isaga la dagaalamaya inuu la dagaalamo ayaa la amray idan marka aayaddan marxalo oo maraaxishi jihaadka soo maray bay ka ayay ka warramaysaa waxayna tahay ama daahirkeeda oo u muuqdaa inuu dagaalka ku kooban yahay oo keliya kuwa la dagaalamayo muslimiinta markaas ee aayado kale oo fii suurati tawba ku jiraan iyo xataa suuratu lbaqaraba waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhuma aayaddan ku xigto aayaddaana marka waxaa laga fahmayaa ama ha kula dagaalo ama younan kula dagaalaminay u eg tahay waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum aayatu sayf iyadana qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun iyadana dagaal mudlaq ahoo furanaa ku jiro waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa iyadana cumuumaa ku jiro yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum gilda iyadana in ayagaba la aadayaa ku jirto aayaadkaas marka iyo aayaddan aladiina yuqaatiluunakum kuwa lala dagaalamayo inay yihiin kuwa idinla dagaalamaya keliya daahirkeeda waxaad moodaa inay khilaaf uu ka dhexeeyo laakiin marka khilaafkaasi see marka xalkiisu uu yahay meeshaas marka culimada waxay isku khilaafeen hal aayaddan muxkama miya ama soo mansuuqa khilaafka marka halkaas yacnii ama tafsiirka aayaddan yacnii baxigeeda kan ugu horeeyaa wuxuu yahay hal haadihi اlaayatu muxkamatun aaya muxkama miya waa aaya mansuuqa oo iyada markaa la nasakhayo aayado kale ay nasakheen cabdiraxmaan ibnu zayd iyo arabiic ibnu anas iyo waxay ku tageen inay mansuuqo tahay oo lagu nasakhay aayadihii hadda aan sheegay aayat sayf yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum iyo aayatu sayf iyo in lagu nasakhay baraa-ana waxay soo degtay bacda suurati albaqara siniin ayay ka dambeysay ayib oo taariikhda marka la fiiriyana sidaas waaye ayb eeqowl marka isagu sidaasuu leeyahay waxay leeyihiin aayaddaani marka macmuula maba ahanba maba lagu camal falaayo sababtoo ah waa mansuuqa aayaadkaas kaleana nasakheen kumana koobno dagaalka kuwa dagaalamaaya keliya kuma koobno sidaasay leeyihiin qowlka labaad ee aayadda tafsiirkeeda ku jiraa waxa uu yahay waa ibnu cabaas ayaa wato wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkama macnaheedana ma ahan sida marka dadka qaar ay u dhigeen ma ahan buu leeyahay macna alaaya waxay tahay aladiina yuqaatiluunakum waxaa laga wadaa kuwa hubqaadka ah oo dagaalamo la dagaalamaa laga wadaa kuwa aan hubka qaadin ee ama waayeelka ah ama ilmaha iyo naagaha hala dagaalaminina kuwaas haddii marka sidaas loo macneeyo aayadda wax khilaafa kama dhexeeyo aayadihii kale iyo middaan markaas nacam waayo waxa layska celi aladiina yuqaatiluunakumta nooc gaalada oo yacnii kuwa idinla dagaalamo oo muqaatiliinta eh, ah iyo kuwa kale oon idinla dagaalamin oo aan oo muqaatiliin ah ka taga ma ahan macnaha aayadda sida ibnu cabaas ku fasiraayo isaga aladiina yuqaatiluunakum wuxuu ku fasiraa muqaatil oo dhan yacnii eh, aladiina yuqaatiluunakum ayuu wuxuu ku macnaynayaa nooc kasta oo gaalada ka mida oo dagaalami karo oo muqaatilba noqon karo qof dagaalami kara amaa naagihii iyo ilmihii iyo kuwa iyagu aan dagaalamin oo aan muqaatiliinta ahayn kuwaas ma lala dagaalamaayo e, dhinacaas aayadda marka sidaa loo macneeyana aayadihii kaleo qaatilu ladiina laa yu'minuuna iyo yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari iyo ma isdiidayaan waayo kuwaas kuwa ha lala dagaalo ay dhahayaan waa kuwa dagaalami karo muqaatiliinta ah aayaddanna waxay sheegtay waxay tahay kuwa dagaalami kara in lala dagaalamo waa isku meel marka calaa haadaa marka aayadda cinda bni cabaas waa aaya muxkama waaye waxa aan lala dagaalamayninna waa ilmaha iyo naagaha iyo odayga waayeelka iyo iyo ciddii markaas aada heshiis la qorateen iyo oo gacanta idinka laabatay oon idinku xadgudbin iyo sidaasu ibnu cabaas uu leeyahay abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikhu walmansuuq wuxuu yidhi wa haadaa asaxu lqowleyn labada qowl kana ugu asaxsan oo aayaddu inay muxkamo tahay ayb min alsunnati waannadari iyadoo laga fiirinayo sunnada iyo qiyaaska fa ama asunnatu maxaa yeele sunnada wuxuu leeyahay xadiidkii ibnu cumar wuxuu ahaa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ra'aa fii bacdi maqaasiyihi duulaamadiisa qaar ka mida ayuu wuxuu arkay imra'atan maqtuulatan naag la dilay buu arkay fakariha dalika arrintaa waa nacay wanahaa can qatli الnisaa'i wالsibyaan ilmaha iyo naagaha in la dilana waa reebay rasuulka sal ll ly slam marka kuwa lala dagaalo la dhahayo waa wixii aan ilmo iyo naaga iyo kuwayaalkaas oo kale aan ahayn waayo marka xadiidkaana macnaynayo uu leeyahay ayb wاdaliilu calaa hada min allugatina waxay tahay ana faacala yakunu min ithnayni faacala oo qaatala hadda ay ku timid laba unbau ka guntamaa fa inamaa huwa waxaa un weeyaan marka <coughs> man weeyaan anaka tuqaatiluhu wayuqaatiluka kula dagaalamaa adna aad la dagaalamaysid fa hada laa yakunu fi nnisaa'i walaa fi sibyaan ilmaha iyo naaguhuna kuwaas maba ahanba marka aladiina kuwa idinla dagaalamaayo la dagaalama waa gaalada hubka haysato oo xoogga yacnii ay idinkula dagaalamaan leh la dagaalama ee nooc nooc laga reebay ma jiro oo kuwaas ah ayb fa saara almacnaa marka macnuhu wuxuu noqday buu yidhi abu jacfar waqaatiluu fii dariiqi illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kula dagaalama iyo wa amrihi amarka alla kula dagaalama aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamo oo xooga dagaalka leh ayb walaa tactaduuha xad gudbinina fataqtulu الnisaءa wالsibyaana wالruhbaana oo markaas intaad xadgudubtaan aada la aada dishaan naagaha iyo ilmaha iyo kuwa kaniisadaha ku dhex jiro aan ra'yigana ku lahayn dagaalka oo ayagana aan dagaalka ku jirin ayb waman acda aljizyata iyo kuwa jizyada bixiyey fa saxa ana alaayata hayru mansuuqatin marka meeshaa waxaa ansaxday buu leeyahay aayaddu mansuuqa inaynan ahayn oo ay muxkamo tahay waqaatiluu dagaalama fii sabiili اllaahi ilaahay dariiqiisa dhexdiisa alladiina kuwii kula dagaalayacni la dagaalama yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya adinka kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama kuwaasna waa ayo wixii xoog le waa oo aan ilma naagi waxaan ahay naagaha marka la leeyahay ma lala dagaalamayo iyaga dagaal yani la dili maaya marka la dhahayo waa haddaynan dagaalamin laakiin naaguhu hadday dagaalamayaan waa lala waa lala dagaalamaa markaas ooy askarta kamid yihiin nacam oo gaalada askarta gaalada hadday kamid yihiin waa lala dagaalama waayo xadiidka wuxuu leeyahay nabiga sal ll slam wuxuu ku cileeyey naagta la la dilay ee uu ghaswada ku dhex arkay ee wuxuu yidhi maxaa waa nebigu waa reebay markaasuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil naagtaani ma dagaalamaynin ayuu yidhi maxaa nebiga marka uu uga reebay inaynan dagaalamaynin meeshaas maxaa laga fahmaa hadday dagaalamayso xukunku inuu ka duwan yahay waana sidaas marka xukunku odayga waayeelka ah marka isaga laftiisa aan lala dagaalamaynin ama aan la taabanaynin waa goorma waa nin markaa xooggiina ka dhammaaday ra'yigiina ka dhammaaday laakiin hadduu xooggii ka dhammaaday laakiin ra'yi ou haayo oo siyaasaddii uu dejinayo tabihii dagaalka uu dejinayo oo nin marka dagaalami jiray oo aada dagaalka u yaqaan uu yahay kaas ma ku jiro waayo kaas dagaalkuu ku jiraa bal ra'yiga iyo dagaalka yacnii la baashiridiisa mararka qaar ra'yigaaba daranba oo aada usii u dhib badan sidaasay marka fuqahada iyo ahlucilmigu ay leeyihiin walaa tactaduuha xadgudbinina oo naagihii iyo ilmihii iyo halayninina iyo odaga waayeelko ra'yiga ra'yi aan dagaalka ku lahayn <coughs> ayb in allaha alle laa yuxibu sababta laydinkaga reebay ictidaaga iyo xadgudubka waa maxayna in allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecla meeshaan marka ibnu kathiir wuxuu keenay xadiid sanadkiisa uu xasaniyey oo markaa yacnii imaam axmed uu wariyey fii musnadihi uu ku wariyey ina qowman kaanuu ahla dacfin dad waxaa jiray buu yidhi taag daran wa maskanatin oo yacni masaakiin oo taag darnaa qaatalahum ahlu cadaawatin wa tajaburin waxaa la dagaalamay dad marka ahlu cadaawo ahoo xoog badan oo awood badanaa la dagaalameen fa adhara allaahu ahla adacfi calayhim kuwii taagta darnaa ayaa ilaahay guul ou ka siiyey facamaduu ilaa caduwihim cadowgoodii bay u qasdeen fastacmaluuhum waxay ula dha way ku shaqaysteen wasallatuuhum way ku salladmeen faaskhatu allaha calayhim ilaa yowmi alqiyaama kuwan baa marka yacnii wax xun bay ku sameeyeen si xun bay yacni ula dhaqmeen way ku dirmeen oo waa ku salladmeen wixii kuwaas ay sameynayeen wax ka daran ay ku sameeyeen oo kasii xun markaasaa ilaahay u carooday ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha alla waa u carooday xadiidkan marka ibnu kathiir wuxuu yihi xasanu lisnaad aayaddan uuna ku dhex keenayo walaa tactaduu in allaha laa yuxibu lmuctadiin ibnu kathiir marka wuxuu yihi wamacnaahu xadiidka macnihiisu wuxuu yahay ana haaulaai ducafaa'a kuwan ducafada ah lamaa qadaruu cala alaqwiyaa'i kuwii xoogga lahaa markay ka awood bateen factadow calayhim waa ku xadgudbeen fastacmaluuhum waxay kula dhaqmeen fii maa laa yaliiqu waxaan habboonayn sidaa markay yeeleen fii maa laa yaliiqu bihim askhadu llaaha calayhim allay marka carageliyeen ay ku carageliyeen korkooda bisababi hada alictidaa'i xadgudubkan dartiis walaa tactaduu ha xadgudbinina in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ilaahay ma jecle waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum waahrijuuhum min xaysu akhrajuukum waqtuluu waqtuluuhum dila waqtuluu dila hum kuwaan idinla dagaalamaayo dila xaysu meel allaale meeshii haqiftumuuhum aada ku makansataan wa akhrijuuhum bixiya min xaysu meel xaggeed ka bixiya akhrajuukum ay idinka bixiyeen waa maka waalfitnatu fitnada oo qofka diinkiisa laga fitneeyo laga gaal laga gaalaysiiyo laga bixiyo ayaa ashaddu darnaan badan min alqatli dilka ka darnaan badan ka adag walaa tuqaatiluuhum hala dagaalaminina cinda almasjidi alxaraami masjidulxaraamka agtiisa ha kula dagaalaminina xataa intii yuqaatiluukum ay idinla dagaalamayaan fiihi masjidulxaraam dhexdiisa fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan ay fiihi masjidulxaraamkii dhexdiisa faqtuluuhum laaya oo yacni dila fiihi dhexdiisa ku dila xaramkii iyo masjidulxaraamkii dhexdiisa u qadaran kadalika kaagaas oo kalea jazaau lkaafiriina gaalada abaalmarintooda kaas kaagaas oo kale yuu ahaaday fa in intahow hadday joogsadaan cani shirki ay ka joogsadaan walictidaa'i iyo xadgudubka ay ka istaagaan oy ka joogsadaan fa in allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waay raxiimun oo naxariis badan marka allah wuxuu leeyahay waqtuluuhum xayu haqiftumuuhum waqtuluuhum laaya oo yacni dila kuwaas idinla dagaalamaayo aladiina yuqaatiluunakumu damiirka u laabana xayu meel haqiftumuuhum aad ku makansataan meel walbood ku heshaan ood yacni uga gacan saraysaan oo aad ku makansataan dila ayb waakrijuu bixiya hum iyaga bixiya kuwaas min xaysu meel xaggeed ka bixiya akhrajuukum ay idinka bixiyeen waa maka waay ile makay idinka soo saareen meeshii ay idinka soo saareen ka bixiya ayb meeshaas markii sidaas la yidhi ayaa waxaa imaanaya marka ishkaal ah oo qof naf in la gooyo miyuu al amra oo dilka iyo nafgooyntu dhibaato ma ku sugno waxaa la leeyahay marka dilka iyo nafgooyntu dhibaa ku sugan laakiin waxaa ka daran qof diintiisa in laga bixiyo oo gaal laga dhigo oo gaalnimada ku dhinto waayo nafgooyntu adduunyaday ku dhammaanaysaa laakiin gaalnimadu naar in lagu waaray keenaysaa taasaa marka alla wuxuu leeyahay waalfitnatu fitnada fitnadana waxaa loo jeedaa qof muslima in diintiisa laga fidneeyo oo la gaalaysiiyo oo uu diintiisii xorba u ahaa waayo ilaa marka sida loo fidnaynayo loo fidnaynayo gaalnimo lagu rido fitnada ayaa ashaddu ka darnaan badan ama shirkiga ashaddu ka daran min alqatli dilka ka daran ayb oo washirku billaahi ilaahay oo loo shariig yeelaa ashaddu wuxuu ka daran yahay min qatlikum iyaahum dilka aada idinka muslimiinta kuwan gaalada aada laynaysaan wabtilaau lmu'mini fii dii wabtilaa'i lmu'mini fii diinihi yacni shirkiga muminka muuminka diintiisa oo lagu lagu imtixaano oo xataa yarjica canhu ilaa uu ka laabta ilaahay diinkiisa fayasiira mushrikan billaahi gaal alla u shariig yeelayo ou noqdo min bacdi islaamihi islaamkiisa ka gadaale ayaa ashaddu calayhi korkiisa ku adag wa adaru dhib badan min an yuqtala muqiiman calaa diinihi mutamasikan bihi isagoo diintiisii ku dhegan oo markaa yacni diintiisii muqiim ku ah inuu dhinto ayaa waxay ka khayr badan tahay oo markaa intuu dagaal gaaladii la galo ay dilaan iyaga isagoo diintiisii muqiim muqiimku oo ku dhex jiro taasaa ka fiican in inta la daayo diintii markaa ay ka fidneeyaan oo ay gaal ka dhigaan walfitnatu ashaddu min alqatli macnaheedu sidaas ishkaal marka waxaa jira gaaladu aad u keenaan zamankan dambe waxay leeyihiin diin samaawi ah oo xag alla ka timid oo dad in la dilo ama dad in lala dagaalo amrayso maxay tahay dagaalku waa xadgudub dilku waa xadgudub diin sidaas faraysa maxay tahay bay leeyihiin inaynan diin xaqa ahayn tanaa ku tusaysay dhahayaan marka ayb taas marka iyagu maadaama aynan dee dad qur-aan iyo sunno iyo haddaad intaasu aayad u keentay haddaad intaasu xadiis u keentay iyagu ma qancinayaane laakiin caqliga iyo waaqica jiro in lagula doodaa munaasaba ah marka nacam waaqica iyo caqliga yaallaa wuxuu yahay caalamka qoladii awood caalamka ku yeelato mabaadi'deeda iyo qiyamkeeda ayay faafisaa qiyamkeeda iyo mabaadi'deeda iyo ayaga iraadaadkooda waxa ay rabaan caalamka inuu ka hirgala ayay u xusul duubaan haddii marka yacni xusul duubkaas iyo orodkaas ninkii ka aqbalo oo xoogaa dhaqaale intay siiyaan ka aqbalo mabaadi'diisii bedelo oo iyaga mabda-ooda ah ka aqbalo way rabaan oo dhibba ma leh kii marka diido oy u arkaan inuu ismadax ou madax taagayo oo sharafkiisu ilaashanayo mabaadi'diisii ku dhegan yahay qofkay sidaas ku arkaanna dagaalay ku iclaamiyaanoo waa la dagaalamaan yacni badaha meelaynan ka joogin waa yar tahay ciidankoodu yacni qaaradaha adduunka ku faafsan yahay kuwa sidaa shubhadaas keenaayo wuxuu ciidankaas u dagaalamayana dadow dilaa dhulow dad dad dhulkiisuu qabsanayaa ee dadow xirxirayaa oo maxaabiiska dhigaa waxaasoo dhanna waxa loo sameynaa maxay tahay mabda-ooda iyo qiyamkooda meeshaas in la geeyo oo la gaarsiiyo maxaa marka middaasna ka dhigay marka wax fiican middaanna marka ay dulmi ugu arkaayaan hadday daacad yihiin waay bal yacni mabda'a islaamku dulmi kumaba jira isaga waayo waxa uu u dagaalamaayo qofka muslimkaa ama allaba uu u amraayo waxay tahay in markaa yacni ilaahay keliya la caabudo ee qofna maahan qiyamkayga iyo aniga icaabud iyo anaa kaa sarreynaya ma ahan bal hadday dadku islaamku wada galaan qofkii maanta soo galay iyo qofkii weligiis ku jiray isku xuquuq waaye isku waajibaad waaye isku xuquuqna way leeyihiin maahan marka in lays addoonsanaayo iyo imberiyalism iyo maaha iyo wax noocaasa ma aha islaamku marka dagaalka uu islaamku dagaalamayo maslaxo adduunyana waa ku jirtaa oo dadka muslimiinta waa ugu jirtaa dadka lala dagaalamaana waa ugu jirtaayo dacwadii iyo wixii loo abuuray ayay gelayaan oo la gelina lowlaa marka yacni jihaadku uunan ahaa lahayn ummado badan dacwo maba soo gaarteenba islaamnimadana ma soo gaarteen yacni nebigu madiinow ku ay u hijrooday makadaa saa u barakaysan haddii nebigu uunan jihaad qaadi lahayn maka lama qabsadeen sideedaasay u joogi lahaayeen mushrikiintu marka qiimi macnahaasaa ku jiro ee xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ahaa ee idinka ummadahaad ugu khayr badan tihiin dadka ayaad jannada soo gelisaan ayagoo silsilada ku xiran yaa ka anfac badan marka qofkaasi wax ka anfac badan ma leh wuxuu u dagaalamaana waa in ilaahay la caabudo un keliya ee isaga hadaf gaaro uu leeyahay qofka muslimkaa u dagaalami maayo marka adduunyada qoladii xoog yeelataba waxa ay ku dadaashaa waxay tahay mabaadi'deeday caalamka ku faafisaa qoladii ka diidana bilxadiidi wanaari ay ku qasabtaa waana waxa hadda caalamka ka jiroon indhaha laga qarso karin waaye marka waxay ayaga cudur ayaga haysto inay islaamkii inta ku sheegaan aayado soo qabqabtaan oo yidhaahdaan waa kana diintan dagaalay qabtaa oo adigaba dagaalaa qabtaa ciidanka maxaa u samaysatay yacni qofka intuu sidaa dhihi lahaa qaar fara badan oo iyagu markaa yacni diintaba ka shakisan oo markii horena islaamnimadii lagu dhalay waa aqbalayaanoo waxay leeyihiin diinteenna waxaasayba qabtaa waxaan in laga bixiyo waxaan inaan ilmaha loo akriya maaha waxaan in dadka loo sheega ma aha sidaasay dhahayaan marka laakiin hadday adnaa caqlin ile dadka hadday nool yihiin waa inay isla xisaabtami karaan oo raganimo ku jirto oo qofkan u dhihi karo war doodaasaad soo jeedisay doodaanaan uga jawaabay laakiin inaad tiraahdo yacni adaa mar walba iga caqli badan taas waxay tahay uun waa dadnimo xumo iyo liidnaan waay qur-aankeennana marnaba uma ogolin wax qallooca in lagu keeno mana lagu keeni karaba saa ilaahay wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii anzla calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwajaa wax qalooc ah ilaahay qur-aanka dhexdiisa maba yeelinba wlfitnatu fitnada shirkiga ilaahay loo shariig yeelaa ashaddu ka darnaan badan min alqatli dilka ay idinku ceebeynayaan macnaha labaadna wuxuu yahay walfitnatu qofkii mu'minka inta la jarribo diintiisii uu ka baxo gaalnimo uu aado ayaa ashaddu ka darnaan badan min alqatli isagoo muslim ah in la dilo oo markaa yacni dagaalkaa iyo uu ku dhinto marka lagu dilo ayb walaa tuqaatiluuhum cinda almasjidi alxaraami walaa tuqaatiluuhum hala dagaalaminina kuwaa mushrikiinta ah cinda almasjid alxaraami masjidulxaraamka agtiisa ha kula dagaalaminina almasjid ulxaraam wuxuu yeelanaa laba idlaaq mid waxay tahay in laga wado masjidka kacbada ay ku dhex taallo almasjid alxaraam waa la dhahaa masjid ulkacba idlaaqa labaadna waxa uu yahay xaramka oo dhan ayaa lagu idlaaqaa masjidulxaraam meeshaanna hadda macnaheedu in sidaa ay tahay ayay u badan tahay xaramkii dhexdiisa ha kula dagaalaminina waaye marka aayadda suuratu suuratu suuratu tawba yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjida alxaraama bacda caamihim haadaa sida xaramka looga wado ayaa aayadana xaramka o dhan laga wadaa ayb xataa yuqaatiluukum ilaa ay idinkula dagaalamaan fiihi masjid ulxaraam dhexdiisa fa in qaataluukum hadday idinla dagaalamaan fiihi baa u qadarane oo siyaaqa laga garanayo masjidulxaraamka dhexdiisa faqtuluuhum dila marka fiihi masjidulxaraamka dhexdiisa ku dila kadalika kaagaas oo kale weeyaan jazaa-ulkaafiriina gaalada abaalmarintooda kaagaas oo kale wa aayaddan ahlucilmigu waxay isku khilaafeen iyadana hal hiya muxkamatun am mansuukatun walaa tuqaatiluuhum ta yani gaalada in masjidulxaraamka ama xaramka dhexdiisa lagula dagaalamo oo dadka muslimiinta ay dagaal ku bilaabaan xaramka dhexdiisa ay ugu bilaabaan ma muxkam miyaa oo ma lagu camal falaa mise waa mansuuqa oo aayaad kalaa lagu nasakhay abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikhu walmansuuq waxa yidhi hadihi alaayatu min ascabi ma fi nnaasiki walmansuuq aayaddan wuxuu yidhi naasikha iyo mansuukha qur-aanka kuwa ugu ad adagay ka mid tahay fazacama jamaacatu min alculamaa'i jamaaca culimada ka mida waxay sheegeen annahaa gayru mansuukhatin aayadda inay muxkamo tahay waxtajuu bihaa waxayna u xujaysteen aayaddaanay xujaysteen iyo biashyaaa min asunan iyo axaadiidta wax ka mida ayay xujaysteen oo waxay leeyihin aayadda waxaa laga qaadanaa inaan gaalada lagula dhex dagaalamaynin xaram dhexdiisa keliya un markay ayagu dagaal bilaabaan un in lagula dagaalamayo aayaddan iyo eh, xaram inuu yahay iyo oo cid in lagu dilo aan la ogolayn iyo axaadiid sidaasay soo qabsadeen ayb wazacama jamaacatun jamaaco culimada ka midana waxay sheegeen annahaa mansuukatun aayaddan inay mansuuqo tahay waxtajuu waxayna xujaysteen biaayaatin hayrihaa aayaad tan aan ahayn ayay ku nasakheen iyo wabiaxaadiida min asunan fa miman qaala dadkii yidhi inahaa gayru mansuuqatin aayaddu waa muxkamo kuu yidhi waxaa ka mid ah mujaahidun mujaahid rawaa can ibni abi najiixin canhu yacni anahu qaala mujaahid inuu yidhi fain qaataluukum fi lxarami hadday idinkula dagaalamaan xaramka faqtuluuhum laaya laa yaxilu liaxadin qof uma bannaana an yuqaatila axadan qof inuu la dagaalamo filxarami kula dagaalamo ilaa an yuqaatilahu inuu isaga dagaalka kaas bilaabaayo maaha fain cadaa calayka hadduu kugu soo xadgudbo faqaatalaka faqaatilhu la dagaalan wahuwa qowlu taawuus waaye kanna wahada qowlu taawuus ayb marka waxayna xujaysteen dagaalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yihi saacadaa la i xalaaleeyey kadibna sideedii xaram u tahay kaana waa soo qabsadeen wa amaa man qaala inahaa mansuukatun qolada iyaga dhahay aayaddu waa mansuuqa waxaa ka mid a qataadeh qaala qataadatu qataada wuxuu yidhi fakaana haadaa kada kan sidan ayuu ahaa aayadda say tahay xataa nusika ilaa la nasakhay faanzla allahu caza wajalla alla uu soo dejiyey waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna aayaddaasaa nasakday buu leeyahay ay shirkun qaala abu jacfar abu jacfar ibnu naxaas marka wuxuu yidhi waakharu ahli الnadari calaa hada اlqowli culimadana waxay u badan yihiin fuqahada ee qowlkan oo aayaddan inay mansuuqo tahay ana alaayata mansuuqatun wa ana almushrikiina gaalada yuqaataluuna fi lxarami wagayrihi xaramka iyo geyrkiisba waa lagula dagaalamaa bilqur'aani wasunnati baana u daliila faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum aayaddaas wabara'atu nazalat bacda albaqara bisiniin suuratu bara-ana baqara kadib sanaday soo degtay nacam faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhumna bara-ay ku jirtaan wa ama alxadiidu xadiidkuna wuxuu yahay buu yihi ibnu khatal qisadii wuxuu keenay marka ibnu khatal oo uu yihi marka ibnu khatal mutacalliqun biastaari lkacba markii la yidhi ibnu khatal daaha kacbaduu ku dhegan yahay nebigu waa ka yidhi uqtuluuhu dila waana lagu dilay isagoo kacbada ku dhegan xadiidkaas iyo marka aayaddaas iyo ayay qoladaas marka iyagu ay soo qabsadeen saasayna culimadu u badan yihiin buu leeyahay naam ayib inay aayaddu tahay mansuuqa inay aayaddan ay tahay ayb qaar marka ibnulcarabi alqaadi abubakr ibnulcarabi isaga wuxuu leeyahy ahlucilmi qaarkood aan arkayuu yidhi mas'aladan ka doodaayo quds qudus mar aan joogay joogayuu yidhi abubakr ibnulcarabi faabdaa minhum caalimun nin caalima marka xujadiisa ritayo wuxuu yidhi ana alaayata muxkamatun aayadda waa muxkama fastadalla calayhi wuxuu daliishaday marka warkiisa u daliishaday waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum ama aayaddan yacnii xaysu wajadtumuuhum wuxuu leeyahay fadakara ana hadihi caamatun aayaddan siiqadii cumuumkaa ku jira waa caam waannahyu mundarijun taxta amrin khaas nahyiguna wuxuu ku socdaa arrin gaar ahoo xaramka bisuu ku saabsan yahay markaasuu wuxuu yidhi fa fakayfa yuqadamu alcumuumu cala alkhaas nas caam ah kii khaaska ah see looga hormarinayo labada nas midna hadduu caam yahay midna qadiyo khaasa ah uu ku saabsan yahay waa in khaaska laga bixiyo cumuumkana intiisa lagu wado loo daayo marka wuxuu leeyahay aayaddan aada leedihiin waxbay nasakday waaba aaya caama middaan waa lagu nasakhay aa leedihiinna qadiyo mucayanay ka warramayo xaramkii bisay ku saabsan tahay ee marka maa la dhahu leeyahy xaramka ha laga reebo inta kale meeshii lagu arko ha lagula dagaalamo sidaas xujadaasuu keenay sida ay tahay uun marka sidaanay culimadu u badan yihiin waxyaabaha marka da dabcan xoojinayo inay aayaddu mansuuqo tahayna waxaaba ka mid a hadday dhacdo lacalla gaaladii inay meeshii intay qabsadaan xoogna ay ku yeeshaan miyaan lala dagaalamaynin marka oo iyagu marka intay makansadaan meesha miyaan lagula dagaalamaynin waa lagula dagaalama waayo waxaa ijmaac wuxuu ku guntanmay gaalada iyo khawaarijta iyo kale hadday galaan xaramka oo ay meeshaas marka ay galaan in lagula dagaalamaayo lagana bixinayo taas iyadu qadiyad marka ijmaac uu ku jiro weeyaan waxayna xoojinaya ama xoog ay siinay aayadda inay mansuuqa tahay naam ayb ila si kale gaalkii xaramka ma ku joogayo dabcan middan ibnu khatal ku saabsanna ibnulqayim isaga wuxuu yidhi walmujaahiru bisabbi qofka yacnii cayda nebiga iyo cayda diinta banaanka soo dhigto walcudwaani collaytanka oo islaamka u qaba bannaanka ninka calal islaami oo u banaanka ninka dhigto غayru muntahin ma laga haraayo isaga naam faqitaaluhu waajibun fain intahowdow ka bixina nacam midka marka yacni ama tan lafteeda midka cayda iyo cudwaanka iyo ku dhex jiro hayru muntahin ma laga joogsanayo faqitaaluhu waajibun dagaalkiisu waa waajib idaa kaana gayra maqduurin caleyhi haddaan lasoo qaba karin haddii lasoo qabto dabcan waaba alxukuma gacana lagu haayaa haddaan lasoo qaban karin oo in lala dagaalo un ay tahay wax kastaa lagu bixinaa waana lala dagaalama wa qatluhu maca alqudrati xatmun markii lasoo qabta in la dilana waa waajib maba la cafi kara kaas wahuwa daalimun waana daalim facalayhi alcudwaanu aladii nafaahu canman intahaa cudwaanowna kaas qabaa cudwaankii laga anfiyey fa in intahow falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiinada soo socoto ee kuwaa isaga kan kuma jiro markaasuu yihi wahada alqatlu wاlqitaalu wayaan uu kala yahay wahada bixamdi اllahi tacaala fii gaayat اlwuduux hadduu xoog leeyahayna dagaalkiisaa waajiba haddii uunan xoog lahayna lasoo qabtana qatligiisaa waajiba qatliga iyo qitaalka qoladan waa waadixuu yihi fii gaayat اlwuduux axkaamu ahli dima ayuu sidaas ku yihi alimaam ibnu اlqayim walaa tuqaatiluuhum hala dagaalaminina cinda almasjid اlxaraami xataa intii yuqaatiluukum ay idinla dagaalamayaan fiihi masjidulxaraam dhexdiisa ay idinkula dagaalamayaan xaramkii fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan faqtuluuhum laaya oo dila kadalika kaagaas oo kalea jazaa-ul ou ahaaday gaalada abaalmarintooda fa in intahow hadday joogsadaan can shirki ay ka joogsadaan iyo walmuqaatalati oo ay istislaam la imaadaan fa in allaha alla kafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waqaatiluuhum la dagaalama xataa intii laa takuuna laa tuujada aan la helin fitnatun fitno intaan laga helaynin qof diintiisa laga fitneeyo intaan laga helaynin la dagaalama wayakuuna addiinu daacaduna ay ahaato lilaahi alla keliya un ay u ahaato ay u sugnaato fa in intahow hadday joogsadaan oy ka joogsadaan muslimka ay fidnaynayaan iyo shirkiga falaa cudwaana collaytan ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina aalimiin korkood ma ahanin cid kale collaytan ma ahaan iyaga unbaa lala col lala col ahaanaya aalimiintana kuwaas mushrikiinta iyo kuwa sabiga iyo cudwaanka hadda aan ka hadlaynay iyo wa qaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna kaanadu waa taamo waaye fitnatun oo marfuucay ku gaabsatay ayb qaatiluuhum la dagaalama kuwaa marka yacni gaalada ah xataa laa takuuna xataa laa tuujada inta aynan xasilin oo aan la helaynin fitnatun intaan la helaynin qof diintiis laga fidneeyo intaan la helaynin intaas yacnii xataadu marka laba macnoba waa lagu macneeyaa haayo in laga macneeyo waasaan hadda ka macnayna ilaa iyo inta aan laga helaynin qof muslima diintiis in la fidneeyo oo taa ay ka joogsanayso dagaal la dagaalama gaayo waayo markaas macnaha labaadna marka tacliiliye in laga macneeyo markaa la yidhaha waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna xataa laa taxsula si aynan u xasilin fitnatun wax fitna ah saynan u xasilin arrintaa darteed ula dagaalamo tacliiliye iyo haaye labada in laga dhigi kara waa labadaba marka waa ku bannaanta fitnadaanna maxaa laga wadaa qof muslima in diintiisa laga fidneeyo laga saaro ayb taasaa macnaheedu marka uu yahay meeshaan marka mufasiriintu waxay keenaan ibnu kathiir iyo baqawi iyo wuxuu keenaa wuxuu yihi qaala naaficun naaficu wuxuu yihi jaa-a rajulu ila bni cumara nin baa ibni cumar u yimid fii fitnati bni zubayr waqtigii ibnu zubayr dagaalkii ibnu zubayr iyo nimankii amawiyiinta ay isku hayeen fitnadaa dhexdeeda nin ibnu cumar u yimid faqaala wuxuu yidhi maa yamnacuka an takhruja maxaa kaa celinaya inaad baxdo oo aada dagaalka gasho qaala wuxuu yidhi ibnu cumar yamnacunii waxaa ii diidayo ana allaha tacaalaa qad xarama dama akhii ilaahay dhiigga walaalkay inuu iga xarimay baa iga celinaysuu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii alaa tasmacu miyaadan maq miyaadan maqlaynin oodan maqlin maa dakarahu allahu caza wajala ilaahay wuxuu sheegayo wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu qaala wuxuu yidhi yabna akhii walaa wuxuu yidhi adeer la-an ucayara bi hadihi alaayati aayaddan in la igu ceebeeyo oo waa ku dhaqmi weysay la idhaho walaa uqaatila aan walaa uqaatila aanana dagaalamin ayaa axabu ilaya aniga agtayda loo jacayl badan yahay min an ucayara in la igu ceebeeyo bilaayati alatii yaquulu llahu caza wajalla aayadda alla uu dhahayo waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha yacnii labadan aayad middan in laygu qabsado berri ayaa iiga daran u yihi qof muslim intaan dilo oo la yidhaha aayaddan markaa dadka galaya aan noqdo ayaa iiga adayg badan iigana daran in la igu qabsado wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri اllah amarkaas faqaatiluu ayaad qaado weysay iyo qof muslimaad dishay qof muslimaad dishaa ii daran uu leeyahay nacam waa sida marka de ibnu cumar cilmigiisu tusay saas u ayb waana de saxaabi aad saxaabiga aad taqaanaan haddii marka qofku ishkaal uu ka galo qofkan dilkiisu inuu bannaan yahay iyo inuunan bannaanayn hadduu ishkaal ka galo haddii uu ka joogsado waxay ku kutusee warac iyo xalaal meeradnimo ninkii ay u caddahay say u taallaa berri wuxuu jawaab u diyaarsan lahay nacam ayb qaala wuxuu yidhi haddana ninkii daliil kalow keenay alam yaqul illaahu ilaahay miyuunan dhihin waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna yani isaga saxaabi ma ahan sida muuqato ibnu cumara ka yani ibnu cumar waa saxaabi waa nin cilmi yar oo isaga isku qanciyey dagaalka uu ku jiro inuu xaq yahay adilana u haysto ayuu isku qanciyey adiladiiba adiladiibuu hadba mid kusoo tuuraa marka uu ku baroobeynaa marka waa in daa'ifataani soo keenay haddana wuxuu keenay aayaddan waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna qaala wuxuu yidhi qad facalnaa calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga waa sameynay id kaana alislaamu qaliilan markuu islaamku uu aada u yaraa dadka muslimiintu ay yaraayeen wa kaana arajulu qofku wuxuu ahaa yuftanu fii diinihi diintiisa waa laga fidnay jiray imaa yaqtuluunahu waa dilaayeen ow yucadibuunahu ama waa cadaabayeen xataa kahura alislaam ilaa islaamkii ou bato <coughs> falam takun fitnatun oo fitna qof diintiisii laga fidnaynayaa aynan jirin wa kaana addiinu kulluhu lilaahi diinka iyo daacadana alla oo u ahaaday wa antum idinkana turiiduuna waxaad rabtaan an tuqaatiluu inaad dagaalamtaan xataa takuuna fitnatun si fitna loo helo wayakuuna addiinu ligayr illaahi diintana daacadana ilaahay heyrkiis ou yeeshaa adigu u dagaalamay buu yihi waxaa dhici karta de ninkaa inuunan fahamsanayn isaga saas oo niyad wanaagsan yahay laakiin waxa aad ku jirtaa waxay keenayaan saas waaye macnaha waxa adiga aada waddo maadaama muslim iyo muslim isdagaala aad tihiin markay muslimiintu isdagaalaan oo dagaalada sokeeya ay ku bataan waa daciifayaan markay daciifaanna yaa yaa ka awood badinayaan gaalka arrintaas iyada marka ma wax inkira ayaa jirana dad maalin walbaa dadka muslimiinta walaalahood isdagaa iyaga yani ninba ninka kale ou la dagaalamo ku duulo ku duulo yacni macno male waxay ku banaysanayaan dadka qolo walbaa qolada kale qolo walbaa waxay leedahay xaqan ku taagannahay qolo dhahaysaanu baatilan joogaa ma laha taas marka waxay keenaysaa marka dambe in intay daciifaan muslimiintu cadowgooda ou ka awood bato ku salladmo markuu ku salladmana de xukunka gaalka unbaa ku soconaya markaasna wayakuuna diinu ligayr illaahi bay noqone marka sidaasuu ku yidhi marka waxna lagamaba keeninba xataa waagaas dagaaladii jiray intay socdeen hal taako oo dhul ama dacwo lagu gaarsiiyey ama jihaad lagu gaarsiiyey ma jirin daakhilka muslimiinta intay dagaalamayeen ayb sidaasuu marka halkan uu ka yidhi ayb wacan saciid bni jubayrin qaala wuxuu yihi qaala rajulu libni cumar nin baa ibni cumar ku yidhi kayfa taraa fii qitaali lfitna dagaalka fitnada seed u aragtaa faqaala wuxuu yidhi hal tadri ma lfitna ma taqaanaa buu yidhi fitnadu kaana muxamedun sala allahu calayhi wasalama yuqaatilu lmushrikiin <coughs> nabiyullaahi muxamed mushrikiinta uu la dagaalamayey wa kaana adukhuulu calayhim fitna in iyaga loo galo oo marka qof muslima uu diintiisa inta laga fidneeyo u galo fitnay ahayd walaysa biqitaalikum cala lmulki ee maahan buu yidhi dagaal dagaalka aada mulki iyo boqortooyada kaan aada ku dagaalamaysaan ma ahan buu yidhi marka qitaal aada ah idinku yaa madax noqonayo iyo annagaan wax ka talinayna iyo aada isleedihiin ma ahan kaas buu leeyahay naam ood mulkiga ku dagaalamaysaan ma aha ayb in intahow hadday joogsadaan oo ay ka joogsadaan shirkiga iyo fidnaynta ay muslimiinta fidnaynayaan falaa cudwaana collaytan ma jiro ilaa cala aldaalimiina aalimiin korkood maahane cid kale marka oo lala collaytamayaa ma lahan markaas macnaha ayaddana waxay tahay fa inahu laa yanbagii ma haboona an yuctadaa in la xadgudbo ilaa cala aldaalimiin cid in lagu xadgudbaa ma haboona ilaa aalimiinta ma ahane ishkaal marka waxaa imaanaya sidee xadgudub mar walba waa qalad ama aalim ha aad ama yownan ahaanin ictidaaga marka maxaa looga cabirayaa wuxuu leeyahay meeshaan marka culimadu waxay leeyihiin eh, waa min baab mushaakala iyo ayaa ku jirta meeshaas faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum oo kale isaga xadgudub wado qofka muslimkaa xadgudub ma ah ma wado waayo isaga markuu soo xadgudbo iska celinaa iska celintiisa in xadgudub lagu magacaabo lilmushaakala loogu magacaabay xaqiiqatan xadgudub maba ahanbayada ayb sidaasay marka aimadu ku macneeyeen ashhru اlxaraamu bishahri اlxaraami wاlxurumaatu qisaas ashahru lxaraamu ashahru bishii ama bilihii alxaraamu xurmada lahaa muqaabalun mid la qaabilsiinayo waay ama ma'kuudun tulaa mid la qaadanayo waay bishahri اlxaraami bil xurmale ayaa ayaa ayaa lagu qaadanaa oo lagu muqaabalaynayayo lagu aadina waalxurumaatu xurumaadkuna waxyaabaha ilaahay xurmada u yeelayna qisaasun isla ekaysiin waay waa isla eg yihiin macnaha aayaddan marka akharu lmufasiriin waxay leeyihiin waxay ka warramaysaa dulqacdo markay ahayd buu nebigu sulxul ayuu xudaybiye soo gaaray isagoo markaa u socdo inuu cumraysto gaaladii waa ka celiyeen isaga iyo beytkii bay kala dhex galeen sanadkaa iska laabaa la yidhi heshiisaa la galay sanada dambaan saddex maalmood ku ogolnahay baa la yidhi marka cumradii nebiga ee asxaabtiisa ka baaqatay sanadii lixaad dulqacdo ka baaqatay ayaa waxaa la leeyahay middaanaad u qaadanaysaan waayo middii cumratulqadiya ama cumratulqadaa dulqacday iyadana dhacday xaramkiina waa gaareen marka waxaa laleeyahay ashahru lxaraamu bishahri lxaraami haddii bil xurmale la idinka joojiyey cumrada mid xurmala aad cumraysateen ama aada cumraysanaysaan marka tilka bitilka waay marka nacam middaani middaanay u dhigantahayaa laga wadaa ashahru lxaraamuna waa jinsi hadda asha ku jirto bilaha xurmada leho dhan waaye waana dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajabu mudar afartaas ashahru lxaraamu bishii xurmada lahayd ama bilihii xurmada lahaa muqaabalun waxaa lagu la qaabilsiinaa bishahri lxaraami baa la qaabilsiinayaa bishii xurmada lahayd yani middaan middaana la qaabilsiinaa tii idin dhaaftay waxaad u qaadanaysaan ood qaabilsiinaysaan middii aada hesheen ama in la yihaha abuu jacfar ibnu naxaas sida uu dhaho ashahru lxaraamu cumratu shahri lxaraami bishii xurmada lahayd cumradii cumradeeda bicumrati shahri lxaraami baa lagu gudayaa bishii xurmada lahayd cumradeeda yacnii dulqacdadii xurmada lahayd sanadkii lixaad cumradeedii waxaad u qaadanaysaan ma'kuudatun tu la qaadanayo waay bedel ahaan maxaa loo qaadanaa middaan marka bishahri lxaraami <coughs> ayb walxurumaatu xurumaadkuna waxyaabaha ilaahay xurmada u yeelay xurumaad maxaa loo jamcinaya waxaa loo jamcinayaa bisha xurmay leedahay beledku uu leeyahay kacbadiina xurmay leedahay intaasba intaasaad u qaadanaysaa waalxurumaatu xurumaadkiina qisaasun weeyaan kuwo isu dhigmo wey markaa nebigu sala allahu calayhi wasalama cumradii xudeybiye ka baaqatay ma u tirsana miya waa u tirsan tahay cumradan sanadkii toddobaad cumrat lqadaa ama cumrat lqadiya maxaa loogu magacaabay tii hore maa lasoo qalaynaa maya alqadaa bimacnaa heshiiska midii heshiiska ku timidaa laga wadaa ma ahane tii hore ma jirta maaha haddii lagu su-aalo marka meeqa cumrow nebigu cumraystay bacda yacni hijra afar cumraad leedahay oo cumrada koowaad cumrat lxudaybiya waay waa baaqatay ma dhehaysid waa cumro tirsan cumratu lxudaybiya cumratu lqadiya oo sanadkii ku xigay cumratu ljiciraana oo xunayn markuu nebigu ka yimid iyo cumradii xajka ku dhex jirtay faman ruuxii ama axadkii ictadaa xadgudbo calaykum korkiina ku xadgudbo factaduu yacni xadgudba oo ka argoosta caleyhi isaga korkiisa ku xadgudba bimidli mactadaa bimili ictidaa'ihi xadgudubkiisa oo kale calaykum korkiina uu ku xadgudbay oo kale waataquu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada macooda inuu yahay faman ictadaa faman qofkii axadkii ictadaa xadgudbo calaykum korkiina ku xadgudbo factaduu calayhi meeshaas marka waxaa laba macnaa ku jiro majaaz in laga macneeyo oo la yidhaha majaazun cala lisdiwaaji aw ilmushaakalati isdiwaaj iyo mushaakala labada waa la dhaha yani maadaama iyaga kooda ictidaa oo ahaa kanna lilmushaakala ayaa looga dhigay ictidaa ee xaqiiqatan ma ahanba ictidaa ma aha xadgudub maba aha ama in la yidhaahdo waaba xaqiiqo oo halkan majaas kuma jiro factaduuna laga macneeyo marka min alwusuubi washaddi oo marka maxay noqonaya factaduu ku booda waay marka weerara caleyhi korkiisa weerara kii idinku xadgudbo factaduu ku booda min alcadwi tallaabsashada waan ku tallaabsada caleyhi korkiisa ku tallaabsada bimili maa bimili ma ctadaa bimili ictidaa'ihi xadgudubkiisa oo kale calaykum korkiina uu ku xadgudboo kale intaas oo kale kaga argoosta waa haddii marka ictidaagaasi ounan fii xaddi daatihi xaaraan ounan u ahayn waay oo haddii maalan iyaga ictidaa intay sameeyaan xadgudub intay la imaadaan innagana xadgudubkaas ounan noo bannaanayn maalan gabdho muslimaad ay kufsadeen ayaga maalan markii iyaga laga awood batoma waxaa laleeyahay ku dhaqaaqa naagahooda nacam nin walbou naagahooda marka kufsamayaa la dhahayaa maya nacam kufsigu xaaraano awalba naga ahay nacam iyagaa sameeyey u samayn mayno nacam taasoo kalea laga bixina nacam iyo wixii la mid a ah. hadday iyagu liwaad sameeyaan ama markaa ay wax ku dilaan oo kale ama ay liwaadkiiba la imaadaan inaga iyaga marka waxaas maku samaynayna sababtoo ah xaaraan uu naga yahay wataqu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsaday macooda inuu yahay ogaada waanfiquu fii sabiili اllahi walaa tulquu biaydiikum ila اtahlukati waaxsinuu ina allaha yuxibu اlmuxsiniin waanfiquu bixiya oo nafaqeeya fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa ku bixiya maalkiina walaa tulquu ha ridinina biaydiikum gacmihiina ila tahlukati halaagitaan xaggii ha u ridinina gacmihiina wa axsinuu wanaag fala in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga la imaado <coughs> ayb halkaanna marka ilaahay subxaana aayaddan sabab nusuulkeeda waxay ahayd ansaartii ayaa markay halgameen muddo ay nebiga la wadeen dagaalka ayay waxay is yidhaahdeen xoogaa yar nasta hakad yargala maalkiinnii iyo beerihiinnii bal dib ugu laabto xoogaa hagaajiya hagaajista markaasaa waxaa la leeyahy may sidaa inaad yeeshaan ma ahan oo halaagii marka <clears throat> gacmihiina halaag ha gelinina muxuu noqday marka intaad jihaadkii ka tagtaan aad nebiga aada ugu nusraynayseen maciisa aada ahaydeen intaad ka tagtaan beerihiinnii iyo maalkiinnii ha islaaxsanina oo ha hagaajinina oo inaad jihaadkii ka tagtaan oo diinta gacan bidixaysaan oo diintii cidlaysaan maalkiinnii haddaad u iilataan markaasaad halaag ku dhex jirtaan aayadda marka sabab nusuulkeeda sidaasuu ahaa xadiid saxiixaana soo arooro abu ayuub alansaari oo qubrus iyo meelaha iyo joogo ayaa waxaa dhacday nin dadkii ka mid ahaa dagaalamaya dagaalay u joogeen nin ka mida dadkii ayaa wuxuu dhex galay gaaladii bartanka u galay markaasuu la dagaalamay isagana waa dileen qaaraa marka waxay dhaheen haadaa alqaa nafsahu ila tahluka ninkan nafsadiisiibuu halaag dhexgeliyey markaasuu yidhi hadhihinina sidaas fiinaa macshara alansaari nazalat hadihi alaaya annaga ansaar abay aayaddan nagu soo degtay sidaasaan damacnay markaasaa halaagu inaan maal u ilanaba waa ee tan aada ku fasiraysaan ma aha meeshaa marka waxaad dareemaysaa de qofkiisaba uu nusuulka aayadda joogay wax badan uu kaa yaqaanaa qofkan marka wuxuu fiirinaa aayaddan macnaheeda waxa daahirkaas uga muuqdo sababtay ku timid iyo waxa laga hadlaayo hadday ka qarsoonaato waxaa laga yaabaa inuu macno qaldan ku fasiro meeshaas marka culimada waxay ka qaateen inay bannaan tahay hal qof oo muslimiinta matalan ka mid ah haddii dagaalka marka lagu jiro ama tiro yar oo muslimiinta ka mid a ah, tiro aad u badan oo gaalada ka mid a ah inay dagaal la dhexgeli karto ayagu markaa ama ha ku dhintaan ama ha ka soo badbaadaan haddii weliba khaasatan haddana hadday nikaayo iyo ad yacni ay ku jirto maslaxo weyn dagaalkaas weliba ay ugu jirtaa kumaba sii jirto waayo qofka muuminkaa isagu waa raadsan karaa marka ilaahay jidkiisa inuu ku dhinto ta kalena waxay tahay haddii hadda dhibaato weyn inuu jeeshkaas u keeno aan laga cabsanaynin waana isaga marka inuu yacni dhimasho doonto dagaal inuu doonto dad yar tiro yar inay ciidan badan dhex galaan waa yeeli karaan aayatu aayatu alanfaal oo alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan fain yakun minkum mi-atun saabiratun yaglibuu mi-atayni waa adiga aayaddaa marka waxay tilmaamaysaa yacni sugnaanshada adiga haddii aada yacni gaaladu hadday labalaab ka badan yihiin muslimiinta muslimiintu inay meeshaas ka baxaan waa u bannaan tahay sidaas waaye macnaha aayadda ee waajibay ku tahay ma aha iyagoo yar hadday doonaan ma ka baxayaan hadday u arkaan waana la sabartamayaan waana la dagaalami karaan ee aayaddu waa rukso un ee ma ahani wax hadda marka sixa iyo hadhow waajib iyo ku xirmaayo ma aha meesheeda markaan gaarnaanna ku faahfaahi doona <clears throat> in shaa allahu tacala wa bixiya fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa ku bixiya maalkiinnii iyo xooggiinaba walaa tulquu ha ridinina biaydiikum alqaa yatacadaa binafsihi nafsadii caadi waa u gudbaa wahaadaa marka faalqaa muusaa casaahu oo kale wayatacadaa bilbaa-i waa ku gudbaa sida aayaddan hadda ay tahay ayb marka waa ficil marka marna toos isaga aan ubaa yani u gudbaaya marna ba- iyo wax ku gudbaaya waqiila waxaa la yidhi wala waxba yacnii uma baahno xaraf uma baahnee caadigiisa u gudbaa aayaddan marka ba-da in lagu tallaabiyaa tadmiinaa ku jira oo macnaa walaa tufduu ayaa la tadmiinina walaa tufduu walaa tulquu biaydiikum ay walaa tufduu biaydiikum gacmihiinna hala gaarinina ila tahlukati halaag hala gaarinina ayay noqonay marka macnuhu waaxsinuu wanaag fala in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina wanaagga kuwa sameeyo alla jecel yahay wa atimu alxaja waalcumrata lilah wa atimuu dhammaystira alxaja xajka dhammaystira iyo walcumrata cumrada dhammaystira lilaahi alla u dhammaystira yani liajli illaahi ilaahay dartii u dhammaystira lilaahida waa atimuuday ku tacalluqe macnaha aayaddana waxay tahay dhowr tafsiira la geliyey cali bn abi aalib radia allahu canhu iyo cumar iyo waxay ku macnaynayaan an yuxrima min duwayrati ahlihi in qofka gurigiisa uu ka xarmado oo uu ixraamkaas ku socdo ee xaj keliyana uu ku dhawaaqo hadhowna uu markuu kasoo laabto haddana safar kale cumrada uu u galo sidaasay ku macneeyeen tafsiir labaad waxa uu leeyahay wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi xajka ee cumrada dhammaystira oo dhaxa uga teginina cibaado kastaa in la dhammaystira waaba laysfaraya dhex in looga taga maxaa xajka iyo cumrada ka gooni ah waxaa ka gooni ah xajka iyo cumrada sunnadooda xataa ama tadawucooda haddii la gudagalo in la dhammaystiro ma laga soo noqon karo waxaa kaloo ka gooni ah xajku haddii uu buro ou fasaado ama qofkii cumradii ay ka burto iyadoo hallaysan oo fasaadsan ayuu haddana sii wadaa oo xajku wuxuu la gaar yahay almudiyu fii faasidihi xajkii waa iga buray waa iska soo laabanaa ma jirto salaadda markay kaa burto barteedaad uga tegaysaa waa ka baxaysaa laakiin xajka iyo cumradu hadday kaa buraan adoo ku dhex jiro waan iska sii wadee ajarna ma ka helaysid waana sii dhamaystira iyagoo eber ah oo baai yani faasid ah ayaa la dhamaystira aayaddan lihadihi laayaana marka sidaa loo yeela ayb waatimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata iyo cumradaba lilaahi alla dartii u dhammaystira waxaa laga qaatay aayaddan sidoo kale xajka iyo cumradu inay waajib yihiin labadaba xajku inuu waajib yahay walilaahi cala nnaasi xijulbeyti baan ugu tegaynaa shuruud ulwujuub iyana meelahaasaan ku sheegi doonaa in shaa allahu tacaala cumrada inay waajib tahay iyada waa laysku khilaafay cumar radia allahu canhu iyo cali iyo ibnu cabbaas iyo waxay ku tageen cumradu inay waajib tahay waxaana u daliila xadiidkii jibriil riwaayaadkiisa wa an tactamira ayaa ku jirtay wa an taxuja albeyta watactamira wa an tactamira marka haddii xajkii lala lamaaniyey arkaantiina laga hadlaayay islaamka waxay kutuseen wujuub waxaa kaloo laga qaatay nebiga sal l slam haweenka inuu ku yidhi calaykuna jihaadun laa qitaala fiihi alxaju waalcumra waxaa korkiina ah yacni dagaal yacni jihaad aan dagaal la soconin waa maxay xajkii iyo cumradii haweenkii marka haddii la yidhi calaykunna laga cabiray xaj iyo cumrana la sheegay inay cumrada waajib tahay meeshaana waa laga qaatay xadiid waxaa jira daciif oo xajaaj ibnu ardaah oo mudallisa uu ku jiro oo u cancaneeyey oo isaga dhahayo cumradu inay tadawuc tahay sunno ay tahay laakiin ma xoog badna kaas qofka marka waxaa lagu leeyahay hal cumro cumrigiisa iyo hal xaj ayaa laga rabaa ayb fa in uxsirtum haddii la idin sharo oo xajkii la idinka iyo ama cumradii la idinka manciyo inaad beytka xaramka aada gaartaan haddii la idinka sharo oo la idinka celiyo fama staysara facalaykum korkiina waxaa ah markaa maa wixii alladii kii istaysara fududaado min alhadyi hadyi xaal uu yahay wixii hadyiga ka mid ah min alhadyi hadyiga xaal uu yahay ayaa markaa wixii fududaado hadyi ah ayaa dushiina ah halkaana waxaa lagu sheegay ixsaarka ixsaarku fa in uxsirtum ixsaarka marka waxaa macnihiisu uu yahay qofkii iyo kacbadii inuu gaaro in la kala dhex galo oo uu gaari waayo maka ama kacbadii uu gaari waayo maxaa qofka uu muxsar ku noqdaa jumhuuru ahlilcilmi imaamu shaaficina uu ka mid yahay iyo ibnuyacni min qablihina ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo waxay ku tageen ixsaarku waa cadow bis cadow haddii uu kaa celiyo inaad kacbada gaarto adoo soo xarmaday xaj ama cumro soo xarmaday haddii uu cadow kaa celiyo muxsar ayaa tahay waxaan marka aayaddan ay tilmaamaysaadna yani arrintan aayaddan ay tilmaamaysaadna ku dhaqmaysaa laa laa xasra aw laa ixsaara ilaa bilcaduwi ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo shaafici iyo sidaasay leeyihiin kuufiyiinta yani cabdullahi ibnu mascuud iyo sufyaan thawri iyo abu xaniifa iyo iyagana waxay leeyihiin xasrigu waa caam ixsaarku waa caam oo qofku macnaha ama cadow ha ka celiyo xajka ama jiro ha ka celiso jirada marka maxay tahay macnaheedu jirada haddii maalan qofkii isagoo xarman buu jabay waxaa lugiyo gacanaa qallaleen meeshii waa gaari waayey isbitaaluu galay qofkaasi marka camalkii sidee buu yeelaa yacni muxsar ma noqonayaayo qofkaasi qof xajkii la ama cumradii laga sharay ma noqonaa mase ma noqonaayo iyaga waxay leeyihiin ibnu mascuud wuxuu ku tegay xasrigu inuu caam yahay luqadayna qabsanayaano waxay leeyihiin axsara iyo xasara xasara fa huwa maxsuurun weyaan uxsira fa huwa muxsarun haddii afcala laga bixiy muxsar waxay leeyihiin marka axsara cadow maba ahanba marka cadow qofka uu wax ka celiyo xasara xasarahu lcaduw baa la dhahayaa cadowgii baa ka celiyey wixii uu rabay amaa markay jiro iyo wax kale tahayna uxsira fulaanun ayaa la dhahaa bay dhaheen laakiin taas lafteeda musallam ma ahano luqataani inay labadaba xasana iyo axsana inay laba luqa tahay yaa iyada lafteeda marka xoog leh qoladaa marka alimaamu shaafici uu ka mid yahay iyagu cadow unbaa ixsaarka uu ku dhacaa waxay xujaysanayaan aayadda faidaa amintum waayo faidaa amintum waa qariina ku tusayso in cadow uu jiro waayo qof jiran ee jiro ka soo kacay lama dhahaayo fa-idaa amintum ma laga cabirayo ee waxaa nabadgelye iyo haddii la sheega cadow unbaa jira saas darteed marka aayadduna waxay ku timid xudaybiya ixsaarkii nebiga lagu sameeyey cadow waa ku sameeyey binaan calaa dalika iyaga waxay leeyiin qofka isagoo xarman hadduu jirado ama lug ka jabo uu sii wadi waayo meeshiisuu joogaa ilaa uu ka raysto muxrim buuna ahaana markuu raysto kacbada gaarayaa acmaashiisuu sidii ku samaynayaa fasax ma ahan qofkaas halkaas marka fa in uxsirtum fama staysara min alhadyida yaa macnahaas ku jiro axkaamo fara badan oo kalena marka xasa ixsaarku iyo waa leeyahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi